alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu joognay suuratu lbaqara aakhirkeeda aayadda laba boqol siddeetan iyo laba aayat dayn aayatulmudaayana ayaynu joognay aayaddan axkaamo badan baa lagala baxaa haddaynu wax ka mida tilmaanno waxaa ka mid a daynka in la qoro amarkaasina waa amru irshaad lilwujuub ma aha ida tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuh waa lilirshaad laa lilwujuub waajibnimo uma sugnaan ahlu cilmigana ma jiraan wax ka qabaa inuu waajib yahay yacni culammada markaa haddaan daahiriyadu qabin kolle cid kale ma qabto dee imankana wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam wax la qoro iyo waxaan la qorin mid walba waa jiri jireen taas lafteeduna waxay caddaynaysaa inayna waajib ahayn inay waajib ahayn ayay caddaynaysaa waxaa kaloo laga qaadanayaa deynka in ajal loo yeelo idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajali musaman faktubuuh ahlucilmiga qaarkood waxay ku xambaareen salamka baycu salam bayca la yidhaahdo baycaasina ajal in loo yeela waa laasim deynkana culamada qaar baa soo geliyey qardiga laftiisa soo geliyey waxaana soo arooray deynka laftiisa ilaa maysara ilaa wakhtigaan helo ayaan markaa waxa weeye deynsanaya oo markaa markaan helaan keenaya taa lafteedna waa jirtay aasaarta qaarkood ama axaadiista qaarna waa ku soo aroortay waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda markaa deynka u kala qoraysa qofka deynqaataha iyo daynbixiyaha inuu qof kale noqdo waa sida fiican walyaktub baynakum kaatibun bilcadl mar labaadka waa inuu cadli yahay haddii aanu cadli ahayn dee warkiisa markaa lama qaadanayo waa la yska hubsanaya in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu maxalu tabayun wa tasabut ayuu yaallaa khabarkiisu iyo waxa uu sheegaa haddii aanu cadli ahayn ama cadaaladiisa aan la aqoonsan oo uu majhuuloo kale yahay ama mastuuru lxaal marka waa inuu cadli yahay liyakuuna qowluhu maqbuula soo hadalkiisu u noqdo mid maqbuula u noqdo waxaa kalou ilaahay reebay inuu markaa ka qoraadii diido qoraalka waa loo diiday walaa ya'ba kaatibun an yaktuba kamaa callamahu allah haddii markaa jamac badan ay yihiinna waxa weeye cid ka mida inay u qorto ayay noqonaysaa haddii marka ruux keliya yahayna shaqsiga waa loo diidayaa inuu marka u diido waa inuu marka ugu tafadulaa siduu ilaahay ugu nicmeeyey oo waxa weeye ku galladaystay qoraalka inuu baray waa inaanu u diidin oo kaga masuugin ama kaga bakhaylin yacni inuu u qoro waxaa kaloo allah inoo sheegaya tartiibta cidda yeedhinaysaa deynka inay tahay dayn qaataha falyaktub walyumri liladii calayhi alxaqu walyataqi illaaha rabba muxuu yeedhinayaa ka daynka qaatay yani liyuqira si u iqraar ula yimaado oo marka uu yidhaahdo intaas weeye daynku waxay noqonaysaa iqraarkiisii ayay noqonaysaa marka waxa weeye si uu markaa iqraarkiisa loo helo waa inuu isagu yeedhiyaa falyaktub walyumli liladii calayhi alxaq ka deynka lagu leeyahay waa inuu yeedhiyaa kii kalena waa maqlayaa waayahay waxaa lagu waaninayaa taqwada ilaahay oo la xasuusinayaa allah inuu ka boqo waliyattaqi illaaha rabbahu walaa yabkhas minhu shaya allah ha ka boqo oo ah waxbana ayaanu ka nuqsaamin xaqa iyo daynka lagu leeyahay ee isagoo dhan waa inuu sheegaa kii daynka lagu lahaa markaanu isagu yeedhin karayn oo ama uu yahay ruux hadalku ku xidhan yahay ama luqadiiyo afkii aan garanayn amaba uu yahay ruux markaa yacni daciifa marka uu yahay oo aan marka waxabay kari karayn amaba marka waxa weye hadalkiisa aan la ictibaarinayn amaba safiihu yahay tasarufka laga xidhay ama uu yahay sagiir ama qof gaboobay oo markaysa markaa aan awoodi karayn marka uu yahay ama qof aan wax kala garanayn marka uu yahay ama majnuun ama mactuuh ama wax la mida ama qof asaasaqay kullu daalika waxa u yeedhinaya cidda arrinkiisa tawalliyaysa ayaa ka naa'ib ah oo maqaamkiisa istaagaysa fain kaana aladii calayhi alxaqu safiihan aw daciifan aw laa yastatiicu an yumila huwa falyumlil waliyuhu bilcadl ka arrinkiisa tawaliyaya mas-uulka ka ahi amaba u wakiishay ha yeedhiyo oo cadaalad ha ku yeedhiyo si insaaf iyo cadli ku jiro iyo run ah aan beeni soo gelin waxaa kaloo ilaahay sheegayaa markhaatiyaal in loo yeelo wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum laba nin oo rag ah raggiinna ka mida markhaati gashada hadda ma aragtaa shahaadatamwaal nisaabkeedu waa laba nin weeye marka la waayana waa nin iyo laba dumara weeye waayahay labadaa shahiidaynka ahi ee labada markhaati ahi waa inay noqdaan qaar raggiinna ka mid a wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum min rijaalikum waxaa laga qaadanayaa rijaal maadaama la yidhi inay qaangaadh yihiin haddaynay qaangaadh ahayn ma markhaati gelayaan waayo rijaal baa la yidhi marka shardiga inay markaa qaangaadh yihiin waxaa laga qaadanaya lafdiga rijaal idaafada kaafilkhitaabka damiirka kaafka loo idaafeeyeyna waxaa laga qaadanayaa inay muslimiin yihiin oo islaamnimadii shartulislaam baa laga qaadanaya wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum buluuqi waa sharti waa laga qaatay rijaal baa laga faa'iidaystay waayo sibyaantu laysuu birijaal rag maaha idaafada la idaafeeyey min rijaalikum raggiinna ka mida waxaa laga qaadanayaa shardigii islaamnimada inay muslimiin yihiin ayaa laga qaadanaya inay muslimiin yihiin ayaa laga qaadanaya weliba inay xor yihiinna culamada qaar baa ka qaatay oo say uga qaateen rujulada dhammayska tirani waxa weeyaan bay yidhaahdeen xorriya inay raacdo waayo lianna alariqaa'a bimanzilati albahaa'im waayo addoommuhu ictibaar bay xagga markaa maalka ku tirsan yihiin oo bimansilati albahaai yihiin maadaama la bixinaayo la hibaynaayo la iibinaayo la dhexlaayo yacni kullu daalika ay maalka kala mid yihiin marka shardiga xorriyada lafteeda halkaas ayay markaa culammadu ay markaa ka qaateen waayahay shardiga cadaaladda inay markaa cuduul yihiin waxaa laga qaadanaya miman tardawna min ashuhadaa waayo shaahidka mardiga ahi waa inuu yahay cadl wa ilaa laysa mardiyan mid shahaadadiisa lagu raali yahay ma aha shuruuddaasoo dhan waxaa laga istinbaaday wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajula wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa waxaa kaloo laga qaadanaya haddii laba markhaati oo raga la waayo amaba marka ay jiraan laakiin laga kaaftoomo nin iyo laba dumar inay ka markhaati kici karaan waa la mide fain lam yakunaa rajulayni farajulu waimra'ataani miman tardawna min ashuhadaa oo dumarkii waa ka markhaati gelayaan eh, shahaadadii xoolaha xoolihii waa ka markhaati gelayaan laakiin wixii xuduud ku saabsan dumarku kama markhaati galaan walow haba farbataanbe waxalla wixii xuduud ku saabsan ama qisaas ku saabsan kama markhaati galaan bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen dimaa oo dhan ka markhaati geli maayaan laakiin bacdu ahlicilmi dimaada waa kala reebeen waxay yidhahdeen almaqsuudu minhu almaal bacdu ahlicilmi hadday tahay waxa meesha laga qodayaa un xoolo una ay tahay qisaasi ayna ka iman karinba xaalka caynkaasa waa ka markhaati geli karaan laakiin waa isku waafaqsan yahay qisaas wixii ku saabsan iyo xuduud inaan dumarku ka markhaati gelayn walow haba fara farabataanba laakiin dimaada bacdu ahlicilmi baa kala reebay oo yidhi hadduu markaa dimaada ama dhiiggu u yahay qofka la dilay waxaa meesha laga qodayaa xooluun ay tahay aan qisaasi ka iman karin oo waa dil khata ah ama waa ruux waalanoo wax dilay ama waa ruux sabiyo wax dilay ama waa dil kama ah marka horeba qisaasi kama timaado almaqsuudu minhu almaal waxaa meesha looga jeedaa waa xoola uun hadday saa noqoto culamada qaar baa banneeyey waxaa kaloo laga qaadanayaa halkii nin booskiisii waxa markhaati kacayaa laba dumara fain lam yakunaa rajulayni farajulun waimra'ataani miman tardawna min ashuhadaa waatii xadiiska nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ma ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diini aqlaba lidii lubbi minkun ma arkin ayaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaar diinkoodu iyo caqligooduba naaqis yahay oo haddana uga markaa haalib noqosho badan oo uga gacan sarray badan mid caqli u saaxiiba dumarka uu markaa cid markaa caqligooda iyo diinkooduba naaqis yahay oo haddana uga qaalib noqosho badan mid caqli u saaxiiba idinka markaysa markaa cidsaasa yacni markaa idinka idinka qaalib noqosho badan ma arag buuhi bimacnaa iyadoo caqligiinna iyo diinkiinnaba nuqsaan ku jiro eh, yani markaa fi ljumla ayaa haddana markaa waxaa ka raysaan oo ka qaalib noqotaan nin caqli badan dumarkii baa nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam naaqisaati caqlin wa diin ya markaasaa la weydiiyey markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay nuqsaanta diinka inay tahay yacni markay dhiigga hesho qofka dumari inaynay yacni soon iyo salaad midnaba la imanayn xagga caqligana wuxuu tilmaamay shahaadada qofka dumarka ahi amwaasha iyo meelaha marka dee laga markhaati kacaayo inay markaa labada dumari inay markaa nin markhaatigii u dhigmayaan nin markhaatigii ay u dhigmayaan marka la tilmaamaayo xagga nuqsaanta caqliga ama diinka waxaa loo jeedaa min xaysu aljumla ayaa laga tilmaamaya waxaana laga qaadanayaa diinku inuu ku nuqsaami karo waxaan dembi ahayn waayo dumarku markay dhiigga helaan ama dhiigga dhalmada ama dhiigga caadada inay tukan waayaan oo soomi waayaan macsi ay ku dhaceen ma aha ee waa arrin waajibba ku ah oo maanic salaaddiiyo soonkiiba u diidaya ayaa ku sugan haddana maca daalik iyadoo dembi aynay ahayn ayaa haddana waxaa laga qaadanayaa sida xadiisku sheegaayo nuqsaanu diin inuu sababaayo maadaama muddada intaa la eeg salaad iyo soon tobanna aynay la imanayn hadday ramadaan kuu beeganto aynay soomayn ay dib ka qallaynayso yacnii salaaddana aynay tukanayn dibna aynay ka qallaynayn haakada waxaa kaloo laga qaadanaya dumarku shahaadaadka iyo ashyaada noocaas oo kale ah inay markaa waxaan ilaawaan oo shanigoodu shuqliga kale ku sugan daraaddeed iyo naqsiga ku jira inay dhici karto inay ilaawaan an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhra waa si ay isu xasuusiyaan hmm. marka markay isxasuusiyaan dabeedna ay markhaati kacaan aynay ahaayeen qaar lagu kalsoon yahay dee shahaadadoodii waa isquweynaysa ya waa isquweynaysaa waa isxoojinaysa yuqawi bacduhunna bacdan yaa sheekh albaani baa la weydiye o lagu yidhi xadiiskaa dacfi uu ku sugan yahay duruq mutacadida markuu yeesho in la ysku quweynayo xasan isku noqonaayo maxaa u daliila waa masale culamadu isla ogolyihin mogta maxaa u daliila lagu yidhi dabeedna wuxuu yidhi an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhra aayaddan buu udeliishaday yacni maadaama markaa nisyaankii uu ku badan yahay dumarka ayaa haddana waxaa laynoo sheegay xikmada ku jirta inay tahay laba marka laga dhigay inay isxasuusiyaan waxay soo naqliyaan qiso dumar markhaati kacaya ayaa qaadi loo keenay markaasaa sidii shanigiisu ahaabuu kala farqiyey shuhadadii markaasuu dabeedna marka uu yidhi yani markaa qofka kale wuxuu furay isaan u ogaan ka kala fogeeya gabadh baa waxay tidhi qaadi inaadna kala farqiso xaquma lihid waayo inaan isxasuusinaannu xaqu leennahay allah wuxuu yidhi an tadilla ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhra ya marka inaanu isxasuusinno ayaannu xaqu leenahay waa qisa dariifa waa yahay allah wuxuu yidhi walaa ya'ba shuhadaau idaa maa ducuu markhaatiyadu inay diidin marka loo yeedho inay markhaati furaan laba arrin labadu waa soo gelayaan idaa maa ducuu litaxamul iyo idaa maa ducuu liadaa'i shahaada mar waxaa loogu yeedhayaa markhaatiga kaale markhaati noo noqda oo nala jooga oo markhaati noo noqdo marna waxaa loogu yeedhayaa waar idinkaana ogaaya kaalae markhaatiga noo fura labada arrinba waa soo gelayaan walaa ya'ba ashuhadaa'u idaa maa ducuu waxaanu noqonayaa in marka hore shahaadada la taxamulo haddii jamac badan ay yihiin oo loogu yeedho fardu kifaayuu ku noqonaya haddii cidda ogeyday ay tahay jamaca yihiinna dhexdoodu fardu kifaaye ku yahay cid ku filan hadday ku qunto markhaatigii furto kuwa kale xarajku waa ka dhacaya ida qaama bihi man yakfi saqata alxaraju can ilbaaqiin laakiin shaksi keliya hadduu ogaa yatacayan calayh wuxuu ku noqonayaa fardu cayn walaa tas'amuu an taktubuuhu sagiiran aw kabiiran ilaa ajalih ha ka daalina inaad markaa qortaan daynka xaaluu yar yahay iyo xaaluu fara badan yahay mid walba inaa qortaan ha ka daalinee mid walba qora waa lixifdi ilmaal waa sida hantida iyo maalka loo ilaaliyo ayaa saa loo yidhi dalikum aqsadu cinda allahi wa aqwamu u dhow shahaadada iyo u toosan una dhow yacni shaki inaa ka badbaadaan lianna daakirata qad takuun hadduuba markaa xasuus badan yahay waxaaba dhici karta haddana inuu ilaawo ayaa dhici karta cawaarida ay ku yimaadaan awalu nnaasi awalu naasin dadka kii ugu horreeyey ayaa mid wax ilaawana ugu horreeyey fanasiya walam najid lahu cazma waatuu allah yidhi waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska tirmidi wakayruhu soo wariyeen nasiya aadamu fanasiyat duriyatu aadan baa ilaawey tafiirtiisuna waxbay ilaaweyn waatay culamada qaarkood ay yidhaahdaan naas waxaaba laga keenay min annisyaan inkastoo min alunsina la yidhi wamaa sumiya alinsaanu ila linasyihi wala alqalbu ila annahu yataqallabu insaanka insaan looguma magacaabin ilaa linasyihi ilowshiyaha wax ilaawaya mooyaane wax kale looguma magacaabin insaan waxaa loogu magacaabay linasyi linisyaani waalqalbu ila annahu yataqallabu ila an takuuna tijaaratan xaadiratan tudiiruunaha baynakum falaysa calaykum junaaxun anlaa taktubuuha waxaa kaloo allah inoo sheegaya hadday tijaaro xaadiroo naqada tahay oo lala kala wareegaayo oo wax dayni ayna jirin in waxa weeye la yska dayn karo qoraalka ila an takuuna tijaaratan xaadiratan tudiiruunaha baynakum falaysa calaykum junaaxun anlaa taktubuuha wax dayno laysku yeelanaya ma jiro waa tijaaro xaadira silcadii alaabtiina waa xaadiro waa joogtaa waa naqad lacagtii lagu iibsanayey asaman waalmuhman labada mid walba waa naqad badeecaddii iyo samankii labaduba waa naqad wa ashhiduu idaa tabaayactum markaa wax kala yacni murano badan oo dhaca waa laga badbaadi lahaa haddii markaa tacaaliimtaa la raaci lahaa intaasaad iga siisay maya kaama siin intaasaad yani markaa iga siisay yacni waxaasaa markaa kugu baaqi ahaa maya iguma baaqi ahayn iyo wax la mida naqad baa intaba ku dhiibay umuurahaasoo dhan ya wixii wax la kala siistay iyo sida wax u dhaceen iyo inaan waxba la ysku lahayn iyo in wax la ysku leeyahay mid walba dee markhaatiyadu way kala furanayaan oo waa caddaynayaan wa ashhiduu idaa tabaayactum amarkaasi waa linnadbi waa sunnanimo lilwujuub ma aha waxaa caddaynaya inaanu waajibnimo ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam nin ayuu wuxuu ka iibsaday faras buu ka iibsaday caqdigii markuu dhacay oo nebigu ka iibsaday dabadeed laakiin weli aanu markaa faraskii nebiga ku wareejinin ayaa saxaabi aan ogeyn in nebigu iibsaday calayhi salaatu wasalaam baa ninkii reer miyiga faraskii ka baayacay dabeedna wuxuu u dhigay qiimo ka badan qiimihii nebigu siistay calayhi salaatu wasalaam markaasaa ninkii reer miyiga dhawaaqay oo wuxuu ihi maxamedow ama iga iibso ama ii fasax markaasuu yidhi waad iga iibisay markaasuu maya kaama iibin markhaati keenso <laughs> waa cajaa'ib marka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ninkaa reermiyigii markay wax kala iibsanayeen cidi lama joogin waayo hadday cidila joogto markhaatiga marka waxaa weeye la sheegi laha hebel baa inla joogay ama markhaati ahaa yaa ku markhaati kacaya khusaymat bnu thaabit baa wuxuu idhi anaa ka markhaati kacaya aad ka iibisa nabigaa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaad ku markhaati kacaysaa markaasuu yidhi adaan noo sheegay inuu kaa iibiyey markaa warka samada aad ka keentee lagaaga keeno aanu kaa rumaysannaa yacni ma intaasaanu kaa rumaysan weyne yacni waxa weeye khabarka aad adigu sheegtay markhaati ku dhisan baan kacay ka markhaati fulay maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam marnaba been aanu sheegayn qof kale warkii oon rasuulka ahayn sala allahu alayh wasalam wuxuu kugu sheego uguma markhaati kici kartid waa khusuusiya lirasuul sala allahu alay wasalam waayo qofka kale macsuum ma aha waa dembaabi karaa waa qaldami karaa waa ismoodsiin karaa laakiin rasuul llahi moxamed sala allahu alayh wasalam waa macsuum ilaahay baa dhowray marnaba ma dembaabaayo markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man shahida lahu khusaymatu faxasbuh kii khusayma u markhaati kacaa waa ku filan yihi maalintaa laga bilaabo markhaatigiisa waxaa laga dhigay markhaati laba nin markhaatigiisa waxaa laga dhigay maalintaa laga bilaabo ka shahaadati rajulayn inay ka dhigan tahay sidii bay markaa muslimiintu kula mucaamili jireen ya taana waxaa laga qaadanayaa fadliga khusayma na waa ku tusinaysa iyo fataanadiis marka xadiiska waxaa laga daliishadaa wa ashhidu idaa tabaayactum in marka lilnadbi ay tahay lilwujuub aynay ahayn waayo hadday lilwujuub ahaan lahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam biduuni ishhaad yani marka waxba kama iibsadeen ninkaa rirmiga wuxuu kaloo allah yidhi walaa yudaara kaatibun walaa shahiid yaan la dhimin mid wax qoraaya oo karaani ah iyo mid markhaatiya toonna oo saaxibulxaqi yaanu dhibin ama cagsiga walaa yudaara yaanu dhibin kaatibun walaa shahiid cid yaanu dhibin labada siyoodba waa aqbalaysaa labada markaa mid walbana waxa weeye markaa waa ku rumoobaysaa sababtuna waxay tahay waa ijmaal markaysagaa ku sugan asal ahaanna waxaa la garanayaa idraarku inuu reeban yahay jiha kastaba waayo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa darara walaa diraar marka qolna qolada kale inay dhibtaa uma bannaana laa darara walaa diraar wuxuu ka mid yahay axaadiista arbaciinka ayuu ka mid yahay culamo badanna waa quweeyeen duruq badanna waa leeyihin duruq iyo shawaahid badan ayuu leeyahay saas jamac badanoo muxadisiinta ka mida ayaa quweeyey marka waa axaadiista jawaamicda buu ka mid yahay waana min axaadiis alarbiciin axaadiista arbiciinta cadadkooda waa imsa kam imsa xadiis waa labiyo afartan hadda arbacuun maxaa loo yidhi ha waa tarxu lkasri sax baaraka allah fiikum tirada buuxda ayay carabtu sheegaan inta markaa dheeraadkee la socota way tuuraan marka isagoo labiyo afartan xadiis ay yihiin ayaa haddana waxa weeye markaa alarbacuun anawawiya la yidhahdaa nawowi waa ururiyey laakiin sababta marka waxa weye axaadiistaas lix iyo labaatan ka mida ibnu salaax baa ururiyey oo yidhi waa axaadiis jawaamica lix iyo labaatan ka mida ibnu salaax ashahrazuuri ayaa ururiyey lix iyo labaatankii ibnu salaax buu qaatay nawowi lix iyo toban kalena waa ku dara labiyo afartan bay isku noqdeen alarbacuuna anawowiya saasuu ku yimid ya mashriq iyo maqrib ayuu ka dhacay waayahay allah wuxuu yidhi wa in tafcaluu fa innahu fusuuqun bikum haddaad samaysaan waxyaalaha laydinka reebay oo laydiin diiday oo idraarku ka mid yahay oo shahaadada inaad qarisaan ay ka mid tahay oo wixii laydinku yihi bilcadli ku sameeyay aad khilaaftaan oo cadaalad ku samayn weydaan aa been gelisaan ashyaada laydin diiday haddaad la timaadaan fa innahu fusuuqun bikum waa fisqi idinka idinku sugan oo idin haleelaaya yacni dembigiisa aa qabtaan allah ka baqa wa yucallimukum allah allahna waxbuu idin barayaa marka tacliimta ilaahay in la aqbalo maa laga qaadanaya wallahu bikulli shayin caliim allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow idaa tadaayantum haddaa isdaymisaan ay tacaamaltum bidaynin dayn ah ku macaamishaan ka salamin sida salamka salam iyo salaf waa isku macne waana isku wasni waa baycun mawsuufun fi dimma waa bayc la sifaynaayo oo dimmada qofka ku sugnaanaya oo badeecadii baa la'amaaha ah lacagtii baa naqad ah wax macduud ah ama mawsuun ah ama makiil ah macduudka culammada qaar baa ku daray shaaficiyadu ma qabaan shay mawsuun ah ama makiil ah oo kaylkiisa la caddeeyey iyo shay markaa mawsuun ah oo wasnigiisa la caddeeyey oo la intaas oo wasni ah intaasoo kiilo intaasoo tan intaasoo waxa weeye galaan haakada intaasoo kiish yacni waxa weeyaan markaa saas loo sheegay culamada qaarna macduudkana waa ku dareeneen oo ajal macluumana loo yeelay lacagtana naqad lagu bixiyey shaygaasina uu yahay shay la sifeeyey oo dimmada qofka markaa saarnaanaaya zaman mucayanana uu ku keenaayo kaasaa salamka la yidhahdaa haddaynu soo ururino shayga la iibsanaya amaaha lacagta naqada waana shay la sifaynaayo oo ajal macluuma lagu keenaayo sifo marka waxaa weeye tacyiininaysoo kalena lagu sifaynaayo intaasoo tan oo beriisa ayaan kaa dalbayaa muddo intee la eg baad igu keenaysaa muddada intaasa intaasaan kaa siiyey laba bilood baanaan kugu keenaya waa salam hadda markaa mahayo beriis laakiin waxa weeye yani bariiska waa la garanayaa weliba noociisana haddii la doono waa la sifeynaya bariiska noocaasaan kaa doonaya noocyada bariisku hadday kala duwan yihiin tankiisuna intaa yahay ama intaasoo kiisha ama intaasoo tana iyo waxa la midka lacagtana naqad loo bixiyo waa xagga lacagta markaa dayngelin haddii badeecaddii dayn noqotay lacagtu waa inay wada naqad noqotaa maaha carbuun baa la bixinaya maaha ya waa in lacagta naqad loo dhigaa laba dayn in laysku iibsada ma banaana baycu dayni biddayni muxaramu bilijmaac in dayn dayn lagu iibiyaa oo lacagta iyo badeecadda mid waliba dayn noqotaa waa muxaramu bilijmaac culammadoo dhan baa isku waafaqsan wax khilaafa ma leh waa yahay idaa tadaayantum ay tacaamaltum bidaynin dayn haddaa ku macaamishaan ka salamin waa sida salam iyo wa qardin amaah qardigu wuxuu noqonayaa yani waxa weeye inuu markaa yani cid wax ka amaahanayo ilaa ajalin musaman ilaa ajal ilaa muddo magacaaban yani muddo la yaqaan baa loo jeedaa intii ka ahaatay haddaa wax kala daynsataan musaman bimacnaa macluumin la garanaayo waa la magacaabay bimacnaa waa la garanayo faktubuuh daynkaa qora istiihaaqan yani markaa sugisaa sugaysaan oo bimacnaa wasiiqo iyo qoraal ah ku sugaysaan wa dafcan lilnisaac iyo baajin ah markaysaga yani muranka iyo khilaafka aad baajinaysaan muranka iyo khilaafka aad baajinaysaan marka jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan inay markaa tahay afarta afartan madhaboodna ay ka mid yihiin waxay qabaan inuu markaa yahay yani sunna inuu yahay qoraalkaas cid naadira laga soo wariyaa inay yidhaahdeen marka waxa weeye waa waajib walyaktub ha qoro kitaaba dayni qoraalka marka daynka baynakum dhexdiinna ha qoro kaatibun qoraa ha qoro bilcadli cadaalad ha ku qoro bilxaqi xaq ha ku qoro fi kitaabatii qoraalkiisa yacnii run iyo markaa dhab ha ku qoro sida xaqa eh, dhabta ah laa yaziidu fi lmaali walajal la yaziidu kuma kordhinaayo filmaali xoolaha ziyaado ku dari maayo oo intii in ka dheeraada qori maayo walajali muddadiina ma siyaadinayo kama badinayo intii walaa yanqusu kamana nuqsaaminayo labada midnaba oo maalkiina intii ka yarayn maayo ajalka iyo muddadana intii ka yarayn maayo labadaba u noqonays walaa yanqusu fi lmaali walajal baa macnuhu dhacay walaa ya'ba yaanu diidin laadu waa naahiyo ficilkuna waa majzuum bixadfi alaakhir ya'baa baa ilaa asalku aaya walaa ya'ba yaanu diidin yamtanic ay walaa yamtanic yaanu diidin kaatibun mid wax qora min an yaktuba inuu wax qora yaanu diidin min wuxuu u qadaray an iyo anna xarafka gelaya haddii la garanaayo yani qiyaasan baa loo xadfaa mutarid weeye idaa duciya ilayha marka loogu yeedho qoraalkii marka loogu yeedho yaanu diidin inuu qoro yaanu diidin marka loogu yeedho ilayha ila lkitaabati kamaa callamahu allah diidin inuu qoro kamaa callamahu barista uu ilaahay baray daraaddeed yaanu diidin inuu qoro walaya kaafku waa litacliil maaduna kollayba waa masteriyo waxay noqonaysaa markaa litacliim illaahi iyaahu laha barista uu ilaahay baray yacni qoraalka aawadeed yaanu marka u diidin ee ha yeelo siduu allah ugu nicmeeyey yacni arrinkaa ha aqbalo yaanu diidin iyo qoraalka min an yaktuba ay can ilkitaabati baa macnuhu dhacaya kitaabada ayaanu diiday waa yahay waxaa kaloo bannaan in loogu tacalluq siiyo yaktuba inuu u qoro siduu ilaahay u baray yaanu diiday kaafka waxaa kaloo loo fasiray tashbiih yacni qoraal shabbahayoo la mida baristii uu ilaahay baray shabbahaya inuu qoro yaanu diiday saana waa loo fasiraa laakiin waxaa loo badiyaa tacliil inay tahy sababayn looga jeedo kamaa callamahu allah ay fadalahu bilkitaaba siduu ilaahay uu baray qoraalka ou ku fadilay qoraalka falaa yabkhal biha ayaanu ku bakhaylin waalkaafu mutacalliqun biyaba kaafkuna wuxuu ku tacalluqaa yaba ayuu ku tacalluqaa ficilka muxuu u geliyey ba'da ba'da wuxuu u geliyey wa maqsuudun bilafdihi hadduu bilafdihi u yahay mid loo qasdayana kullu maa qusida bilafdihi walow ficil marka hore ha ahaado ama xaraf ha ahaadee kullu maa qusida bilafdihi fahuwa smun magac weeye magac buu noqday saasuu biyaba u yidhi waa maqsuudun bilafdi marka hadda ism weeye falyaktub ha qoro ta'kiidun waa adkayn waayo horaa loo soo sheegay dee inuu marka waxa weeyaan qoro iyo qoraalka aanu diidin marka tawkiid bay ka dhigantay walyumlil ha yeedhiyo ayumila alkaatiba ha u yeedhiyo wax qoraya ha u yeedhiyo alladii kii ha yeedhiyo faacilku wuxuu noqonayaa alladii buu noqonaya alkaatibada u qadaray waa mafcuulu bihigii wey waa kii loo yeedhinayo laakiin yeedhiyuhu waa kuma waa alladii calayhi alxaq walyumlil ha yeedhiyo yumilla ay walyumilla bay ka dhigantay markaa marna waxa weye idqaamkii baa lagu sameeyey marna waa la kala fakiyey labada weji baa marka horeba iska bannaan moogta ya walyumlil iyo walyumilla iyo walyumli iyo walyumli waa saddex luqay marka hore tahay carabi ahaan baan ka hadlaynaa maaha qiraa'ada marka waxaa weeye amlala iyo amalla iyo amlaa fa hiya tumla calayhi tumlalu lama odhan halkaa tumlaa baa la yidhi waayo laamkii dambaa loo bedelay alif loo bedelay marka waxa weeye waa luqa alimlaa iyo alimlaal labadaba waa la yidhahdaa walyumlil ha yeedhiyo yumila alkaatiba kaatibka ha u yeedhiyo alladii kii ha yeedhiyo calayhi alxaqu korkiisa uu ku sugan yahay xaqu bimacnaa deynta kii lagu lahaa isagu ha yeedhiyo ha yidhahdo intaasuu igu leeyahay alxaquna waxaa looga jeedaa addaynu deynkaa loo jeedaa liannahu almashhuudu calayhi sababtuna waxay tahay isagaa lagu markhaati kacayaa oo ninkan marka waxa weeye markhaatiyada la keenayaa iyo markaa qoraaguba isagay ku markhaati furayaan in qaantaa lagu leeyay fa yuqira dabeedna uu qirto liyuclama si loo ogaado maa calayhi waxa korkiisa ku sugan loo ogaado walyattaqi illaaha rabbah allah ha ka boqo rabbahu rabbigiis ahaaday ama ka bedelo rabbigii ha ka boqo culamada qaar waa karaahiyeystaan beddelka oo waxay dhahaan bedelku waa fi niyati arxi maadaamuu fi niyati arxi yahay miyaa la odhanaya lafduljalaala niyatu arxi ah marka saas aawadeed yakrahuun lafd albedel bacdu ahli cilmi laakiin waxay ka hadlayaan ala kulli xaal markay leeyihin waa bedel waa min xaysu licraabe si kale markaysa waxa maaha marka cadfu bayaankay markaysa markaa eh, jecel yihiin mawdican kale walyataqi llaaha allah ka boqo rabbahu rabbigiis ah fii imlaa'ihi yeedhinta uu wax yeedhinaayo waa kaa luqadii kale imlaa'ihi imlaalihi ma odhan ila walyumlil laba laan bay lahayd caynulkelima iyo kalim kanna waxa weeye marka imlaal lama odhanayo imlaa'ihi baa la yidhi fahiya tumla calayhi tii kale ku yimi taa kale ku yimi fii imlaa'ihi yeedhistiisuu yeedhinaayo allaha kaga baqo walaa yabkhas ay walaa yanqus yaanu nuqsaamin minhu ay ay ilxaqi xaq ayaanu ka nuqsaamin min alxaqi ayaa macnuhu dhacayaa aydu waa tafsiiriyo wuxuu ku fasiraya damiirka haada ayuu ku fasiraya minhu ay min alxaqi xaqa xaggiisa ayaanu ka nuqsaaminin shay-an waxba yaanu ka nuqsaamin waxaa kuu bannaan minhu inaad yabkhas ku tacalluq siiso oo ibtidaau lghaaya ka dhigto walaa yabkhas yaanu nuqsaamin minhu xaqa xaggiisa ama deynta xaggeeda yaanu ka nuqsaamin shay-an waxba waxaa kaloo bannaan inaad ka xaalayso shay-anta dambe oo tia sifadeed bay ahayd waa la hormariyey nakirana sifadeed haddii la hormariyo waa laga xaalayaa saa macnahedu waxay noqonaysaa walaa yabkhas yaanu nuqsaamin minhu xaal shayga soo socdaa kaa'ina minhu deynka uu ka mid ahaaday mintuna waa tabciid marka shay an waxba yaanu nuqsaamin fain kaana aladii calayhi alxaqu safiihan fain kaana aladii hadduu ahaaday kii calayhi lxaqu korkiisa daynku ku sugnaado xaqu ku sugnaado wax lagu lahaa safiihan mid safiiha oo xoolaha daadaadinaya oo aan caqligiisiiyo aqoontiisa ku fillayn uu ahaaday mubadiran yacni mid israafayo xoolaha daadaadinayo oo laga xajriyey oo tasarufka laga xidhay aw daciifan ama mid taag daran uu ahaaday can ilimlaa'i inuu waxyeedhiyo ka taag daran lisikarin aw kibarin wuxuu uga taag daran yahay yaraansho uu yar yahay oo sabi yahay daraaddeed aw kibarin ama weyni uu weyn yahay daraaddeed ama dee xanuunba jiro aw laa yastatiicu ama aanu awoodi karayn an yumilla huwa inuu isagu yeedhiyo aanu awoodi karayn likharasin hadalku inuu ku xidhan yahay daraaddeed aanu u kari karayn inuu yeedhiyo aw jahlin biluqati ama garasho waa luqada aanu garanayn aanu u kari karayn inuu yeedhiyo aw jahlin biluqati aw naxwi dalika ama waxa la midka falyumlil ha yeedhiyo weliyuhu weligiisu mutawalli amrih amarkiisa ka tawalliyey ha yeedhiyo min waalidin oo mid dhalay ahaaday waalid ahaaday wa wasiyin iyo mid loo dardaarmay ahaaday wa iyo mid markaa maamulaya ahaaday wa mutarjimin iyo mid u tarjamaya ahaaday luqadii oo kale aanu garanaya afkii marka afka wax lagu qorayo ee kaatibkuna wax ku qorayo ma garanayo marka mid isagana afkiisa garanaya kan kalena luqadiisa garanaya ayaa markaysa markaa uu u laqimaya kaasaa markaysaa ka naa'ib noqonaya oo beddelkiisi yeedhinaya bilcadli cadaaladaha ku yeedhiya wastashhiduu markhaatigeliya ay ashhiduu cala addayni daynka ka markhaatigeliya shahidayni laba markhaati shaahidayni laba markhaati shahidayn iyo shaahidayn waa bimacnan min rijaalikum shahidaynkaasoo min rijaalikum raggiinna ka mida ay baalighi lmuslimiina alaxraar muslimiinta kuwooda qaangaadhka ah ee xorta ah shart lbuluuq iyo shart lislaam iyo shart alxuriya saddexdaba yani wuxuu ku sheegay intaas baaliqi lmuslimiina baaliqii wuxuu u idaafeeyey almuslimiin ya saasuu nuunkii u jaray nuun iyo idaafa ma kulmaan baaliqi lmuslimiina alaxraar muslimiinta kuwooda baaliqiinta ahaaday ee qaangaadhka ah ee xorta ah fain lam yakuunaa haddaynay ahayn ay ishaahidaani labada shaahid ayd waa tafsiriy maxaa la fasirayaa alifu tasniiha ayaa waxaa la tilmaamayaa in looga jeedo shaahidaanka ay fain lam yakun ishaahidaani baa macnuhu dhacaya labada shaahid haddaynay ahayn labada markhaati rajulayni laba nin haddaynay ahayn laba nin oo markhaatiyaala aan la markhaati gelin amaba aan la haynin amaba waa la hayaayo tan kalea lagu kaaftoomay fa rajulun wa mra'ataani fa rajulun nin iyo wamra'ataani laba dumara yashhaduuna ayaa markhaati gelaya oo markhaati ka noqonaya axaadiista nabiga sala allahu aleyh wasalam waxay ku dartay amwaasha marka laga hadlaayo yacni markaa shaahid iyo markaa dhaar oo xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waxa uu sheegayaa qadaa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalama biyamiini wa dhaar iyo markaa markhaati nin markhaati ah, iyo dhaar labadaasoo la ysku kabay ayuu ku xukumay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka hadduu lug markhaatiya e helo lug dhaaruu ku kabayaa waatay odayaashu yidhahdaan lug kaabta ay yidhaahdaan marka labadiibaa dabeed iskabaya sidaasaa dabeed markaa taasna sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam baa ku dartay muslim baana saxiixa ku soo wariyey waxaanay ku saabsantahay fi lamwaal sida ruwaadduba ay tasriixiyeen farajulun wamra'ataani nin iyo laba dumara yashhaduuna ayaa markhaati kacaya ama markhaati ka noqonaya miman tardawna min ashuhadaa'i ninkaa iyo labadaa markhaati oo miman tardawna kuwa ka raali noqoteen yacni ahaaday ama ka mid ahaaday kuwaa ka raali noqotee xaal ay yihiin min ashuhadaa'i qaar markhaatiyada ka mida ay yihiin waxaa uga raali noqoteen lidiinihi wa cadaalatihi yacni diintiisa iyo cadaaladdiisa daraaddeed baa uga raali noqoteen tadayunka ay ka diin yeelanayaan camal ahaan ay diinka ku camal falayaan oo ku toosan yihiin oo ku dhaqmayaan iyo cadaaladooda an tadilla ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhra wa tacadud nisaa'i mubtaduu qadaray sheikhu wa tacadud nisaa'i dumarka tacadudkoodu ayagu laba noqdeen maqaamkii ninka an tadilla ay liajli an tadilla inay ilowdo daraaddeed weeye tansaa ay ilowdo dalaalka nisyaan baa loo jeedaaye ixdaahumaa midkooda ay ilowdo ashahaadata markhaatiga ay u ilowdo linaqsi caqlihinna wa dabdihin caqligoodu inuu naaqis yahay daraaddeed ay u ilowdo wa dabdihinna iyo qabashadooda ay wax qabanayaan ee umuurahaasoo kale ay qabanayaan inay naaqis tahay aawadeeda ayuu ilowdo yani dumarku ashyaa kale u xasuus badan yihiin markhaatiyada iyo ashyaadan oo kale markaysaga uma xasuus badna uma xasuus badna xasuustoodu maaha in marka wax kastaba ay ku xasuus daran yihiin ma ashyaada qaar bay marka u fiirsad badan yihiin u xasuus badan yihiin u garasho badan yihiin ya laakiin ashyaadan oo kale yani aad maskaxdoodu yani uma soo jeedo saas aawadee ilowshiyaheedu waa ku badan yihin an tadilla ixdaahuma liajli an tadilla inay ilowdo daraaddeed baa tacadudka dumarku u xasilayoo u ahaaday tansaa ay ilowdo ixdaahuma midkood ashahaadata markhaatiga linaqsi caqlihinna wa dabdihinna fatudakira ixdaahuma alukhra fatudakira dabeedna ay xasuusiso ixdaahumaa midkood fatudkira iyo fatudakira waa laba qiraa'o mid kaleo marka qiraa rafcadana waynoo keenayaan laakiin qiraa'ada rafcada ah in shardiyaa ka horraysa waxay inoo saaran tahay yani markaa tafsiirka jalaalaynkaaynu ku arkayna qira'ada kale uu soo wadaa tan hore ee nasbada fatudkira iyo fatudakira dabeed ay xasuusiso idkaar iyo tadkiir waa bimacnan waa iska laba luqo xagga macnaha farqi uma dhexeeyo fatudkira dabeed ay xasuusiso ama fatuakira fatuakira ay xasuusiso labada qira'a waa saase bitakfiifi waatashdiid waxaa la shadaya marna la khafiifinaya waa kaafka kaafka marka la shado daalka waa la xarakaynaya waa marka kaafka la shadi waayo o la khafiifiyana waxay noqonaysaa daalka in la reebo hmm. ixdaahumaa midkood ay xasuusiso addaakiratu ti xasuusnayd alukhraa ta kale ay xasuusiso annaasiyata tii ilowday wa jumlat lidkaari jumlada markaa xasuusinta ahi maxalu lcillati meesha cilladu ay ku saabsantay wey cilladu meeshaay ku saabsantay wey cillada waxaa loo jeedaa an tadilla halkaasaa yani markaa cilla taalla laamu tacliil baa la qadaraya sida aragtaan markaa jalaaliinkuba inuu qadaray liajli an tadilla maxaa tacadudka dumarku u xasirayaa inay ilowdo daraaddeed midkoodoo ta kale ay xasuusto marka maxalka cilladuna waa maxay waa si ay u xasuusiso tii xasuusnayd ta ilowday maqsuudka marka maxalka cilladu wuxuu noqonayaa xasuusinta ay xasuusinayso laakiin inay ilowdaana waa sababta xasuusinta keensanaysa waa sababulcilla laakiin cilladu waxay noqonaysaa xasuusinta ay noqonaysaa laakiin inay xasuuso waxa u sababa marka hore inay ilowdo markay ilowday xasuusinaysaa ta kale xasuusani ta loo jeeda waa wa jumlatu lidkaari jumlada markaa xasuusintu maxalu lcilati waa meesha cilladu ku dhacayso ay litudakira in dallat macnuu muxuu dhacayaa si ay u xasuusiso hadday ilowdo ta kale ay u xasuuso litudakira in dallat laakiin marka maxaa loo geliyey an tadilla loo geliyey waxaa loo geliyey waa sababtii keensanaysay xasuusinta waayo hadday xasuusan tahay xaajo looma qabo inay markaa xasuusiso waadix wa dakhalat cala adalaali dalaalkay gashay yacni marka waxa weeye tacliilku liannahu sababuhu liannahu dalaalku sababuhu ay sababu tadkiiri ama sababu lidkaari xasuusinta sababteeda weeye waayo haddii aan ilowshuuhu iman xaajo looma qabo xasuusin xasuusin goormaa loo baahanayaa waa markay ilowdo marka maadaama ay marka cilladii tahay xasuusinta cillada tacadudka dumarka mutacadid looga dhigay oo labo looga dhigay ay tahay liajli inay xasuusiso xasuusintaasna waxa keensanayaa ay tahay ilowshiyaha ayaa sababtii ciladaa la geliyey laamkii la geliyey ila muqadar weeyaani waalmuqadaru kalmawjuud shayga la qadaraana sidii wax joogu ka dhigan liannahu ay lianna adalaala ay anisyaana ilow shiihu sababuhu ay sababu lidkaari ama sababu tadkiiri xasuusinta sababtiisa weeye xasuusinta waa kii u sababtaa wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnaa bikasri in shariyatan in hoos dhiga lahoos dhigaayo maxaa lahoos dhigayaa hamzadaa lahoos dhigaya shariyatan taasuu kuugu caddeeyey xaalay shariyataha wa rafci fatudakira iyo fatudakkiru rafcinteeda la godo qiraa'adaa kale waxay noqonaysaa waa qira'a sabciye waa qiraa'atu xamza axad alquraa'i sabca in tadilla ixdaahuma fatudakiru ixdaahuma alukhraa marka waxay noqonaysaa jumlo cusub waxaa macnuhu markaa u dhacayaa in tadilla hadday ilowdo ixdaahumaa midkood ay ilowdo fatudakiru ay fa hiya qisadu tudakiru ixdaahuma alukhraa weeye way xasuusinaysaa midkood ta kalay xasuusinaysaa weeyaan jawaabu shardigana jumladaasu dhacaya mubtadaana la qadaraya damiiru lqisa fa hiya qisadu mubtada qadaran marka dee jumladaasoo dhami fa'dayo waxa ka dambeeya waxay noqonayaan jawaabu shardigii bay noqonayaan maxalu jasma ayaaliin fadiyo waxaa ka dambeeya maxalu jasma ayaaliin wa fii qira'atin qira'a waxaa ku sugan bikasri in in eh, kasrinta la kasrinaayo hamsada la hoos dhigaayo shariyatan xaalay shartiyo tahay wa rafci fatudakiru in la godaayo istinaafun wa jawaabuhu waa istinaaf waa jumlo cusub waana jawaabuhu waa jawaabu shardigii weeye halkan ishkaal baa ku jira istinaafka wuxuu ka tilmaamayaa tudakiru sida markaa saaxib alxaashiyaba uu caddaynaayo wuxuu adaatu shardigu kuma camal falin tudakiru lafdigeeda sidaas aawadeed majzuum xagga lafdiga kama aha marka shabaha xagga waxay kala leedahay istinaafkii laakiin xaqiiqatan waxay tahay istinaaf quman maaha istinaaf maaha waayo ficilkan jumladan ficliyada ahi khabar waxay ka tahay mubtade qadaran mubtadaha qadaranna wuxuu noqonayaa fa'da dabadii in la qadara fada dabadeed in mubtadaha la qadaro in badan bay dhacdaa mubtadahaasna wuxuu noqonayaa hiya buu noqonayaa hiyaduna waa damiiru lqisa waa damiirkii qisada marka majmuucoo la ysku daraana wuxuu noqonayaa jawaabu shardigii buu noqonaya jawaabu shardigii buu noqonaya marka calaa kulli xaal in tacbiirka laka cabiraa ka fiicnayd istinaafka inuu ka cabiro ay istinaafkii la yaqaanay ma lakiin muraadkiisu wuxuu yahay siduu sheikhu caddeeyey adatu aan lafdiga markaa ku camal falin saas aawadeed yani marka waxa weeye ficilkani rafcadiibu markaysa markaa ku sugan yihi rafcadii asalka ahayd litajarudihi can inaasib waljaazim ayuu markaa ku yimi laakiin wuxuu ku dhex jiraayoo ka mid yahay jawaabu shardiguu ka mid yahay xagga maxalka ayaa jumladoo dhanna maxalu jasmi ay taallaa gaarkiisana marka uma aha daahirka cibaaradiisa waxaad moodaa inuu markaa leeyahay kan baa jawaabtii ahe uma ahe laakiin waa ka mid baa laga tilmaamaya saaxibulxaashiya waa bayaaminaya wuxuu kaloo saaxibulxaashiya marayaa in marka la yidhaahdo istinaaf waxa weeye waa mansuub marka istinaafan baa asalku ahaayo oo dabeed markaysa markaa luqatu rabiica sideedii buu isugu taagay oo xaajo looma qabo waxaas istinaafun ay huwa istinaafun siday xawaashi kaleba mareen yani waxa weeye marka in la yidhaahdo waa marfuuc ba markaa saxan maleha waa istinaaf hmm. waa yahay walaa yaba shuhadaau ida maa ducuu walaa yaba shuhadaau yaynay diidin markhaatiyadu ida ma ducuu ay ida ducuu haddii loo yeedho yaynay diidin maaduna waa zaa'idatun waa ziyaado waxaa loo jeedaa macnihii khaaskaa faa'iidayn mayso laakiin macnaba ma faa'iideynayso muraadku maaha macno waa faa'iideynaysa macno tawkiid bay faa'iideynaysa macno caam ah laakiin macnihii khaaska ahaa macaanidii khaaskee lagu yaqaanay maada ma faa'iideynayso yaa aaliban khud faa'ida bacda ida maa zaa'ida maatay yidhaahdaan yaa aaliban khud faa'ida ardayow faa'iide qaado bacda ida maa zaa'ida idaa dabadeed maa waa ziyaado waxaa loo jeedaa yani macno khaasa inay baa laga tilmaamaya waa masiidatun litawkiid tawkiid baa loo ziyaadiyey tawkiid baa loo ziyaadiyey idaa maa ducaa idaa ducuu marka loo yeedhayo inay shuhadadu diidin ilaa taxamuli shahaadati shahaadada inay xambaaraan oo ka markhaati noqdaan loogu yeedho wa adaa'iha iyo shahaadada inay gutaan loogu yeedho ataxamul waa marka hore in laga markhaati noqdo ogaado oo adaaguna waa in shahaadadii la guto oo la sheego walaa tasamuu ay walaa tamalluu haka daalina assaama waa almalal min an taktubuuhu inaa qortaan haka daalina maa shahidtum calayhi wixii ka markhaati ah kacdeen waxaa ka markhaati ahaydeen inaa qortaan haka daalina oo min alxaqi xaqa dayn ah likasrati wuquuci daalik dhicitaanka ay dhacaysaa inay fara badan tahay daraaddeed ha uga daalina haddaa oo qortaan qortaan inaga daaya waxbayna qormayna kane sida ha odhanina ee mar walba qora sagiiran xaaluu yar yahay qora aw kabiiran ama xaaluu weyn yahay qora wuxuu qadaray kaana sagiiran kana aw kabiiran ha ahaado markaysaga mid yar ama ha ahaado mid weyn calaa haada waxay noqonaysaa inuu markaa kaano maxduufo oo qadaran inuu markaa ka dhigaayo inay khabar u tahay oo kaanadii isimkeedii la isla xadfay mawaadicdii la xadfi jirayna maa halkanoo kale lama xadfo saas aawadeed baa bacdi culammada ka mida ah ay yidhaahdeen wa xallu macna laa xallu icraab xagga macnuhun buu xallinayaaye xalli icraabta xaggeeda ama ah oo dee icraab ahaanta wuxuu marayaa bay yidhaahdeen waa siday bacdi u dhigeene inay xaal tahay oo dib buu ka odhanayaa xaalun min alhaa'i fii taktubuuh lakiin weji kaleaynu sheegi doonaa oo markaa taasi ay ku rumoobi karto ama ay ku dhici karto calaa kulli xaal daahirka cibaaradiis waxay u eg tahay inuu markaa ka dhigayo kaana khabarkeedii inuu yahay kaanadana la xadfi saasaa daahir laakiin sida mucribiinta badankoodu ay mareen waxay tahay sagiiran iyo aw kabiiran in xaal laga dhigo kaanana waxba aan la qadarin calaa haada waxay noqonaysaa walaa tasamu haka daalina an taktubuuh inaa qortaan haka daalina sagiiran xaaluu yar yahay inaan qortaan haka daalina damiirka haadaa laga xaalinaya caamilku wuxuu noqonaya taktubuuhu taktubu buu noqonaya caamilulxaal saaxibulxaalna wuxuu noqonayaa haada damiirka haaduu noqonaya sagiiran xaaluu yar yahay inaan qortaan haka daalina aw kabiiran ama xaaluu weyn yahay inaan qortaan haka daalina inaa qortaanta waxaa lagu tilmaamaya caamilulxaalku inuu yahay taktubu ile xaalku wuxuu u bahan yahy caamilulxaal iyo saaxibulxaal caamilulxaal iyo wuxuu idhi sagiiran kaana aw kabiiran ama ha ahaado mid yaro ama ha ahaado mid weyn qaliilan aw kasiiran ama mid tiro yar ha ahaado aw kasiiran ama mid fara badan ha ahaado ilaa ajali ilaa ajali ilaa wakhtigiisa laga gaadhayo ilaa waqti xuluuli wakhtigii markaysa markaa yani wakhtigiisii ilaa laga gaadhaayo inaad qortaan yani markaa ka daaliyo xaalun min alhaa'i fii taktubuuh inaad qortaan bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin ilaa ajalihi ayaa mustaqiran ama kaa'inan la qadarayaa mustaqiranta ama kaa'inantaasaa laga xaalaynaya damiirka haada markaa dabeedna ilaa ajalihi mustaqirkaa la qadaraayo ayuu markaa ku tacalluqayo qolyaha saa marayna abulbaqaaba mala ka mida kale saddex wajuu sheegeeyey asamiin alxalabi saddex waju waa waji ka mida sidaa macnaheedu waxay noqonaysa ha ka daalina inaa qortaan sagiiran xaaluu yar yahay inaa qortaan haka daalina aw kabiiran ama xaaluu weyn yahay inaa qortaan ha ka daalina ilaa ajalihi mustaqiran xaaluu yahay inaa qortaan ha ka daalina ilaa ajalihi mustaqiran xaaluu yahay mid sugan ilaa ajalihi ilaa ajalkiisi laga gaadhaayo ama kaa'inan ilaa ajalihi waa yahay waqti xuluulihi waqti xuluulku waxa weeye waqtiga deynku marka in la bixiyo ay tahay marka xaalu min alhaayi fii taktubuuh saaxib alxaashiya wuxuu marayaa wuxua looga jeedaa inay tahay sagiiran iyo kabiiran in damiirka haada laga xaalaynaayo saas aawadeedna jaarka iyo majruurka in laga hormariyo inuu ansab u ahaa inuu sidaa ansab u ahaa marka sida uu isagu maray marka lagu socdo waxay noqonaysaa laba xaal maba noqonayaane haka daalina inaad qortaan daynka sagiiran kaana ahaayaa mid yar aw kabiiran ama mid weyn ahaayaa mustaqiran xaaluu sugan yahay inaad qortaan daynka mustaqiran xaaluu yahay inaad qortaan haka daalina ilaa ajalihi ila ajalshiisa mid sugan markaa uu yahay waayo qoraalka haddii la yidhaahdo taktubu baa lagu tacalluq siinayaa qoraalku ma dhacaayo ilamaa iyo ajalkiisa mid soconaya maaha oo intaa imtidaadaya qoraalku wakhti yar buu ku dhacaya marka ilaa ajali waxay u baahan tahay wax kaley ku tacalluqday u baahantahay tahay ilaa haddii kale daahirka cibaaradu waxay noqonaysaa qoraalkaa soconaya laga bilaabo markii deynka la bixiyey laga gaadhaayo ilaa yacni waxa weeyaan marka uu ku dhammaanayo deynka la kala qaadanayo dalikum ay ilkatbu dalikum kii naas alkatbu qoraalka aqsadu isaga ayaa cadaaladda u dhow cadaalad badan acdalu cinda allah ilahay agtiisa cadaalad badan waa aqwamu isaga marka waxaa toosan ama toosnaan badan lishahaadati markhaatigana u toosnaan badan ay acwanu calaa iqaamatiha u kaalmayn badan yacni taagista shahaadada la taagayo la ogaayo liannahu yudakiruhaa maxaa yeelay qoraalku waa xasuusinaya wa adnaa isagaa u dhow ay aqrabu ilaa anlaa tartaabuu inadaan shakiyinna yadaa u dhowaansho badan tashukuu ay anlaa tartaabuu ay anlaa tashukuu inadaan shakin yadaa u dhow inaad shakiga ka madhnaataan oo ka shakidaan fii qadri alxaqi daynku eh, qadarku ahaa miyuu badnaa miyuu yaraa imisuu ahaa waljari iyo muddadu yani qadarkii ay ahayd ilaa an takuuna tijaaratan xaadiratan tudiiruunaha baynakum laakiin an takuuna ha yeeshee inay ahaato eh, tijaaratan ay hiya tijaaradu tijaaratan tijaaro ay ahaato tijaaradaasoo xaadiratan yacni joogto xaadir ah oo naqad ah tijaaradaasoo tudiiruunaha aa wareejinaysaan baynakum dhexdiinna aa ku wareejinaysaan oo kala qabsanaysaan falaysa calaykum junaaxun anlaa taktubuuha dembi kuma qabtaan inaa qori weydaan tijaaratun iyo tijaaratan baa labadaba la akhriyay tijaaratun xaadiratun iyo tijaaratan xaadiratan qiraa'ada nasbadu waa sida markaa musxafkaba inoogu taallo labada qiraa'aba waa laba qira'a oo sabciya weeye quraa'u sabcaha ayaa isku khilaafay aksarku waxay akhriyeen rafcaday akhriyeen caasimna wuxuu akhriyey nasbadu akhriyey caasimna nasbadu akhriyey marka sida caasim marka lagu socdo waxay noqonaysaa istisnaaga itisaal iyo inqitaac baa labadaba la maraye laakiin inqitaac baynu hadda laqbaynay ilaa an takuuna laakiin an takuuna ha yeeshe inay ahaato ay hiya tijaaradu isimka markaa takuuna wuxuu noqonayaa tijaarada damiirkeedoo qadaran tijaaratan an takuuna inay ahaato ay hiya tijaaradu tijaaratan tijaaro ay ahaato tijaaradaasoo xaadiratan naqad ah oo xaadir ah oo markaa la kala qaadanayo tudiiruunaha baynakum oo dhexdiinna ay isku wareejinaysaan oo kala qaadanaysaan dembi kuma qabtaan ina qori weydaan qiraa'ada rafcada tijaaratun xaadiratun waxay noqonaysaa takuuna taamma inay tahay ilaa an takuuna laakin an takuuna ha yeeshe inay dhacdo ama xasisho taqaca ay dhacdo tijaaratun tijaaro uma baahna markaa khabaray nasbisato tijaaradaasoo xaadiratun xaadiro naqad ah tijaaradaasoo tudiiruunaha baynakum waad ka sifaynaysaa jumlada ay isku wareejinaysaan taqbidunaha a kala qabsanaysaan oo kala qaadanaysaan walaa ajala fiiha wa muddiin ayna ku sugnayn muddo laysu qabanayo damboo laysku siinaya ayna ku sugnayn naqad lagu kala qaadanayo falaysa calaykum junaaxun fii anlaa taktubuuha dembi kuma qabtaan inaa qori weydaan marka markay tahay qiraa'adu rafcada tahay waxay noqonaysaa takuuna taamay noqonaysaa duu tamaamin maa birafcin yaktafi markay qiraadu nasbada tahayna waxay noqonaysaa isimkiina waa qarsoon yahay khabarkiina waa joogaan wa fii qira'atin binasbi qira'a waxaa ku sugan nasba ayaa ku sugan nasbada waxaa loo jeedaa tijaaratan xaadiratan sifada iyo mawsuufku labaduba dee waa nasbisan yihin hadday mawsuufku nasbisan yihin sifaduna waa nasbismaysa fatakuuna erayga takuuna hee naaqisatun naaqisa weeye biqasdi lafdihaa bay taho takuuna ayaa biqasdi lafdiha loo soo qaatay dabeedna markaasaa laga khabroo naaqisatun lagu khabray fatakuuna takuuna hee naaqisatun naaqisa weeye marka takuuna biqasdi lafdiha waa mubtada ila maa qusida bilafdihi fahuwa smun wa naaqisatun khabaruha wasmuha magaceeduna isimkeeduna damiiru tijaarati waa damiirka tijaaradu la qadarayo hiya ah oo tijaaradu markay tijaaro ahaatay sifada la sii socotay ifaadadu ku xasilaysaa tijaaro xaadira ahaatay ila waa inuu kala duwanaadaa markaysa markaa waxaan yacni labadu ay kala duwanaadaan saasaa faa'idadu ku imanaysa tijaaradaasoo xaadiratan xaadira ah an takuuna hiya tijaaratan xaadiratan tudiiruunaha tijaaradaasoo ay isku wareejinaysaan baynakum dhexdiina taqbiduunaha kala qabsanaysaan walaa ajra fiiha muddana aynay ku sugnayn falaysa calaykum junaaxun dembi kuma qabtaan fii anlaa taktubuuha inaad qori weydaan dembi kuma qabtaan haadu wuxuu u noqonayaa tijaarada laakiin wuxuu ugu noqonayaa bimacnaa almutajaru biha waxa lagu tijaaraysanayo walmuraadu biha waxaa looga jeedaa damiirka haada almuttajaru biha waxa lagu tijaaraysanaya looga jeedaa yani waxa weye silcadii ama amankii iyo labadaba marka hore tijaara waxay ahayd laakiin markii dambe waxaa loo isticmaalay almutajaru biha wa ashhiduu idaa tabaayactum wa ashhiduu markhaatigeliya idaa tabaayactum markaa wax kala iibsanaysaan calayhi waxaa kala iibsanaysaan markhaatigeliye fa inahu adfacu lilikhtilaaf taasaa markaa u baajin badan oo u riixis badan yani iskhilaafka la iskhilaafa wa hada wamaa qablahu amru nadbin kan iyo wamaa qablahu waxaa ka horeeyaaba amru nadbin waa amar sunnanimoa oo waajib maaha waana sida jumhuur ahlicilmi ay qabaan a'immada afartina ay ka mid yihiin walaa yudaara kaatibun walaa shahiid walaa yudaara yaanu dhibin kaatibun mid wax qoraa walaa shahiidun iyo mid markhaatigii toonna yaanu dhibin saaxib saaxibaalxaqi ki xaqa u saaxiibka yaanu dhibin laada waxaanu idhi waa naahiyo ficilkuna waxa weeye waa majzuum xarakada kordhigu waxa weeye waa xarakatu icraab ma aha iltiqaau saakinaynka ayaa loo eh, lagaga baxay fatxadana waxaa loogu dooray likhifatiha fudaydka ay fududay daraaddeed iltiqaau saakinaynka waxaa loo jeedaa xarafka ka horeeya ee qabla alaakhirka ayaa reebana jasmaduna waxay keensanaysay inuu marka aakhirkuna reebmo labaduba hadday isla reebmaan waxay noqonayaan laba xarafoo saakin inay kulmaan iltiqaau saakinayni calaa gayri xaddihi waxaa la yidhahdo laba saakin baa kulmayo yaani waxay ku kulmayaan xadkoodii waxaan ahayn suwarkii laga soo reebi jiray maaha dee sidaas aawadeed waxay noqonaysaa mamnuuc waxaa la yidhahdaa marka sidaa taxliilka noocaasa la sheegaayo tawjiih baa la yidhahdaa tawjiih ayaa la yidhahdaa ibdaau maa naasaba lalihbaatu lihaabit alaxkaami tawjiihaatu waa tawjiih wey yacni markii waxa weeye saa lagu arkay ayaa si waxa weeye loo fahansiiyo yacni dadka sidaa loogu tawjiihinayo waa yahay marka waxay aqbali kartaa in waxa weeye ficilku uu yahay mugayru siiqa oo lilfaacil u binaysan yahay iyo lighayr ilfaacil inuu binaysan yahay labada macnoba waa walaa yudaara in eh, la yidhaahdo kaatibun waa faacilkii in la yidhahdo naa'ib faacil walaa yudaara yaanu dhibin kaatibun oo faacilkii laga dhigo mid qoraayoo wax qoraa yaanu dhibin walaa shahiidun mid markhaatiyina yaanu dhibin saaxiba alxaqi saaxibo waxay noqonaysaa mafcuul bihigii ya iyo waman calayhi saaxibalxaqi waa kii xaqa lahaa weeye deynta lahaa saaxibadayn waa kii daa'inka ahaa iyo waman calayhi kii daynku ku sugnaa korkiisa midnaba yaanu dhibin kii daynta lahaa iyo kii daynta lagu lahaa midnaba yaanu dhibin bitaxriifin beddelaad yaanu ku dhibin aw imtinaacin min ashahaadati markhaatiga inuu diida yaanu ku dhibin ka qoraagu taxriif yaanu ku dhibin ya ka shahiidkuna saasi le markhaatiga inuu marka diido ama qoraalka diido ama labadooda ama uu taxriifiyo kii qoraalka samaynayay ama kii shaahidka ahaa midnaba ayaanu ku dhibin taxriifkuna labadaba u yaallaa waman calayhi bitaxriifin taxriif uu shahaadadii taxriifiyo bedelo ama shahaadadii diido ama kitaabadii u bedelo midnaba ayaanu ku dhibin aw laa yadurahumaa saaxibu lxaqi bitakliifihimaa wejigii kalena waa kaa waa ilaha kaatibun waxa weeye waa naa'ib faacil walaa yudaara yaan la dhibin bay markaa noqonaysaa kaatibun walaa shahiid ay laa yadurahumaa yaanu dhibin saaxibulxaqi kii xaqa u saaxiibka ahaa bitakliifihima kalifaadda uu ku kalifaayo labadooda maa laa yaliiqu waxaan u habboonayn fi qoraalka gudihiisa uu ku kalifaayo waxaan u habboonayn washahaadati iyo markhaatiga gudihiisa uu ku kalifaayo waxaan u habboonayn yaan lagu dhibin oo bimacnaa saaxibulxaqi aanu ku dhibin ama ka xaqa lagu leeya aanu ku dhibin labada mid walba wa in tafcaluu haddaad samaysaan maa nuhiitum canhu waxaa laydinka reebay oo idraarku ka mid yahay fa innahu fusuuqun bikum waa faasiqnimo taaca ka bax weeye khuruujun can iaacati aacadiio laga baxo weeyo bikum laaxiqun bikum idin haleelays idinku sugnaanays ama idinku dheehan laaxiqun bikum idin haleelays wattaquu allaha allah ka baqa fii amrihi wuxuu amray iyo awaamirtiisa wa nahyihi wuxuu reebay mid walba allah kaga baqa wa yucallimukum allah allah baa idin baraaya masaalixa umuurikum umuurihiinna masaalixdooda iyo danahooda idin amraya yacni umuurihiinna waxa maslaxadu ku jirto iyo dantiinna ku jirto fi dunya waalaakhira allah baa idin baraya xaalun muqadara waa mid la bilowday oo jumlo cusuba ah. waaguna waawul istinaaf waawul istinaaf ma aha loogama jeedo taqwada la kaalay haddaa la timaadaan allah baa idin baraya muraadku maaha aha oo taqwada u sababa tacliimta muraadku ma aha saas waayo cibaaradu msaa ma aqbalayso haddii saa looga jeedi lahaa waawga lama geliyeen ficilkana waa la jasmin lahaa maxaa la odhan lahaa markaa wattaquu llah yucallimkum ullah baa la odhan lahaa yucallimkum haddii la odhan lahaa waxay noqon lahay jawaabu alab yani haddaa allah ka baqataan allah baa idin baraya lakiin saa lama odhan wa yucallimukum allah waa jumlo kale culamada qaar baa haddaba xaal ka dhigay xaalka laftiisa waa laga fiican yahay xaalkaa laftiisa waxa weeye shiikhu waa sheegay waana hormariyey waa xaalu muqadara laakiin taqdiimka saa la hormarinaayo waxaa ka fiican wejiga kale oo ah marka istiinaafka waayo ficil mudaaric oo muhbat ah markuu xaal noqonaayo carabi ahaan waaw lama geliyo wadaatu badin bimudaaricin habat xawat damiiran wa min alwaawi khalat waa ka odhanaya ibnu maalik yani ficil mudaarica oo muhbat ah yani markaa ay xaal noqoto yani damiir bay koobsataa waawna way ka madhnaataa mamnuuc wey waawga in la geliyaa haddaba hadday markaa dhacdo ta'wiil baa lagu sameeyaa maxaa lagu awilaa waxaa lagu awilaa jumla ismiya inay tahay oo mubtada la qadaraa waana sida hadda uu sheikhu wato marka xaalka markuu leeyahay muqadaro ah wuxuu ku wadaa in ta'wiilka la maro oo maxay la yidhaha wattaqu llaha allah ka baqa waxaa allah ka baqataan walxaal allaahu yucallimu ay huwa yucallimukum allah isagu allah idin baraayo yani markaa yani marka allah ka baqa laakiin sida taawiilka ka maran baa dee fiican ya oo maxay ah in la yahay waawgu waa istinaafiyo wa yucallimukum allah baa wax idin baraaya oo masaalixdiinna iyo waxa dantiinna ku jirtaba allah baa idin baraaya saasaa marka arjax oo awlaa wallaahu bikulli shayin caliim wallaahu allah bikulli shayin caliim wax kastaba wuxuu ahaaday mid u cilmi badan ayuu allah ahaaday halkaa inoogu joogo wallahu aclam ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatub ilayk